بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آه بإذن الله تعالى waxa aynu qaadan doonnaa dersiga toddobaad inta aynaan dersiga toddobaad gudagelin waxaan baraarujinayaa abujahal labadii saxaabiyee dilay magacooda ma aynaan sheegin baan filayaa shalay soomay ahayn laba dhallinyarada ee dilay mid waxaa la odhan jiray mucaad binu jamuux mucaad binu ljamuux midna waxaa la odhan jiray mucawid binu cafraa markaa laba ninoo oo bay ahaayeen saxaabiga ay weydiiyeen ee ay tooy tooyanayeen markii ay lahaayeen jahal noo sheeg cabdiraxmaan binu cawf buu isna ahaa shalay waynu iloono maynaan sheegine waa yahay addarsu asaabic dersiga toddobaad almashruucaat waxa uu ku saabsan yahay waxyaabihii la sharciyeeyey sanadii labaad ee hijriyada ama hijriga dhexdiisa waxaa weli aynu ku jirnaa axdaaftii iyo dhacdooyinkii sanadii labaad ee hijriga waxa weeye dhacday mashruucaadka waxaa ka mid ah taxwiilu lqibla qibladii oo la wareejiyey sawmu ramadaana iyo waajibinta soomka bisha ramadaan zakaatu lfitri iyo waajibintii zakaatulfitrida la faral yeelay zakaatu lmaal iyo waajibintii la waajibiyey ee la sharciyeeyey zakada xoolaha laga bixinayo iyo salaatul-ciideyni labada ciidood salaadooda markaa qodobadaa shantaabaa darsigani uu ku saabsan yahay oo dhammaantood ah waxyaabo la sharciyeeyey sanadii labaad fi sanati thaaniyati min alhijra sanadii labaad ee hijriyada taxawalat ilqiblatu qibladii baa ka wareegtay min beyt اlmaqdisi baytulmaqdis oo marka hore loo tukan jiray ila alkacbati waxaanay u wareegtay dhinaca kacbada bacda an dalla kadib markii ay ahaayeen almuslimuuna muslimiintu yastaqbiluuna kuwa u jeedsado marka ay tukanayaan baytalmaqdisi baytulmaqdis xaggiisa sittata cashara shahran lix iyo toban bilood wa fii shahri shacbaana bishii shacbaan dhexdeeda awjaba allaahu alla waxa uu faral yeelay sawma ramadaana bisha ramadaan soomkeeda cala almuslimiina baa ilaahay ku faral yeelay muslimiintii liyaduuqa si uu u dhadhamiyo assaa'imu qofka soomaya shiddata aljuuci waalcatashi dhibaatada iyo culayska gaajada iyo haraadkuba ay leeyihiin oo fataliina dabeeta ay u dabacdo oo ay waxa weeye u dabacsanaato nafsuhu naftiisu oo wayatahadaba ay u hagaagto khuluquhu dhaqankiisa iyo dabeecaddiisu fa yashula calayhi dabeeta ay u fududaato badlu sadaqaati inuu masaakiinta wax ku sadaqadaysto wa fiihaa isla sannadii labaad ee hijriyada dhexdeeda awjaba allaahu alla waxa uu faral yeelay sakaata alfitri sakaatu lfitridii raxmatan xaal ay tahay naxariis bilfuqaraa'i walmasaakiin loo naxariisanayo fuqarada iyo masaakiinta waaducafaa'i iyo dadkii jilicda sanaa wasaddan iyadoo ah awdid la awdayoo la daboolayo lixaajatihim baahidooda waliidkhaali suruuri iyo si farxad loo geliyo calayhim masaakiinta iyo fuqarada wa fiihaa sannadan labaad ee hijriga awjaba waxaa alla uu waajibiyey zakaata alamwaali xoolihii sakadii ka waajibaysa laga bixinayay wa icطaa'ahaa iyo in la siiyo lil asnaafi qolyihii athamaaniyati ee sideedda ahaa litaduuma si ay u daa'imto almaxabbatu jacaylka ka dhaxeeya bayna alaghniyaa'i waalfuqaraa kuwa waxaysta iyo kuwa masaakiinta ah oo fa yatacaawanuu ay isu kaashadaan oo wayatanaasaruu ay isugu hiiliyaan wayantadima alamnu amniguna uu noqdo markaa mid nidaamsan oo jira wa fiihaa sannadii labaadee hijriga ayaa sanna waxa ilaahay uu jideeyey salaata alciidayni labada ciidood salaadooda litatamakkana si ay ugu suurto gasho abnaa'u lbaladi alwaaxidi dadka deegaan qura wada degan min alijtimaaci inay isu yimaadaan fii yowmay ciidi alfitri wa ciidi aladxaa labada maalmood ee ciidu alfitri iyo ciidu aladxaa qodobadaa kala duwan baa darsigani uu tilmaamayaa waxa ugu horeeya taxwiilu lqibla bedeliddii la bedelay amaba la wareejiyey qiblada qibladu markii hore waxay ahayd ah, baytulmaqdis ayaa la qaabili jiray xaggaasaa loo tukan jiray oo waxa weeye dadku ay u jeedsan jireen baytulmaqdis ama almasjid alaqsa waa masaajidkaa qiimaha badan ee maanta yuhuuddu ay waxa weeye culayska iyo dhibaatada badan ku hayaan arrintaasina waxaa ka dembeysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa aada iyo aada wuxuu u danaynayay qalbigiisana ku weyneyn in qiblada loo bedelo xagga kacbada laga dhigo ilaahayna qur-aanka waa ka ku tilmaamay qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam waxaa ilaahay tilmaamayaa nebi moxamedo waanu aragnay oo waanu ogaanay wejigaaga oo xagga samada aada u jeedinayso oo duco iyo baryo iyo rajaba adigoo ku dheehan doonaya waxa weeye dee qiblada in kacbada laga dhigo taana waanu kuugu bedelayo tii aada raallida ka ahayd baanu kaaga dhignay baa ilaahay leey markaa muddo ku siman sanad iyo afar bilood ama lix iyo toban bilood ayaa muslimiintu ay u tukanayeen ilaa beyt اlmaqdis waa markii rasuulku uu hijrooday calayhi salaatu wasalaam ee magaalada madiine uu degay ayaa weli beytulmaqdis loo tukanayay marka xilligaasa ah, waxa weeye la bedelay baytulmaqdisna waxaa loo yaqaana waa uula alqiblatayn labada qiblo tii hore weeye masaajidada qaarkood baa la idhaha laba qiblay leeyihiino wallaahu aclam dee aada u garan mayne masaajidkan saylac ku yaalla ee la sheegay la idhaha laba qibluu leeyihi laba mexraab ayuu leeyihi markaa dee waxaa calaamatu su-aal weyne saaran tahay ah, xilligaa islaamnimadu miyay soo gaadhay halkaa waa tallabaadee masaajidkii xilligaa dhisnaa ilaa iminkana sidii unbuu yahy weli caddayn weyn ba u baahan baahantay halkaas waayo waxyaaba fara badan bay dadkeennu aahaar qadiimiya ku sheegaan oo laga yaabay inay wax badani ka khaldan yihin waaya haddaba isla sannadaa labaad dhexdeedii gaar ahaan bishii shacbaan baa ilaahay waxa uu waajibiyey sawma ramadaana bisha ramadaan soomkeeda asal ahaan mashruuciyatu siyaam ummadihii horaba dee waa loo sharciyeeyo taasi ummadihii inaga horreeyey baynu la wadaagnaa waa aslu mashruuciyati siyam marka laga hadlayo waa ka ilaahay qur'aanka ku tilmaamay kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun markaa soomka sharcinimadiisa waa mid ummaddeennu ummadihii hore ay la wadaagto laakiin waxay kaga duwan tahay oo dheeraad kala tahay waa wujuubu sawmi ramadaana bisha ramadaan soomkeedu ummaddeennu gaar ku yihi waaya sababta soomka loo waajibiyey ilaahayna uu u sharciyeeyey baa sheekhu wax ka tilmaamayo liyaduuqa asaa'imu shiddata aljuuci waalcatash si qofka soomani uu u dareemo culayska iyo dhibaatada gaajada iyo haraadkuba ay leeyihiin taasi marka ay keento naftiisu inay dabacdo sidoo kale ay keento qof akhlaaqdiisi iyo edabtiisuba ay fiican tahay inuu noqdo weliba ay u fududaato inuu masaakiintana caawin karo oo maqaasidda soomka laga leeyahay bay dee ka mid tahay waayo qofku haddaanu dareemin xaaladaha qaarkood dhibaatada dadka haysata ee gaajo iyo haraadba leh waxaa laga yaabaa inuu u arkay inay tahay xaaladiisu daadiwararac oo uu moodayaba dadku inay la wada qabaan nicmadan iyo barwaaqadan dad gaajaysanayba aanay jirin dee laakiin marka uu soomo gaajo iyo haraadba dareemo wuxuu ogaanayaa dad ay arrintani abadiba u tahay ama joogtoba u tahay inay jiraan isagoo waaba hal maalin oo habeenkiibu waxelayaa laakiin dad ay habeen iyo maalin isku mid u tahay inay jiraan buu dareemaya taasi markaa qalbigiisa waxay gelinaysaa jileec iyo dabacsanaan inuu de masaakiinta caawiyo sidoo kale soomku naftu dabciya waana xaqiiqa oo marka qofku uu soomo qalbigiisaa jilca wuxuu noqonayaa qof wax badan oo naftiisu marka hore ay u hanqaltaagaysa iyo khaladaad badan oo marka hore ay samaynaysay bay ka gaabsanaysa marka soomku nafta ayuu edbin u yahay oo adiga arkay dadku markay sooman yihiin bisha ramadaan waxyaabo badan oo ay samayn jireen marka hore way ka gaabsadaan iyagoo soomkooda ilaashanaya sidoo kale waxa weeyaan dee ay eh, naftiina ay tahay mid eh, waxa weeye dabacsan waxaa kaloo isla sannadaa labaad ilaahay uu waajibiyey zakaatlfitri zakaatulfitridu zakaatulfitratina waa la yidhaahdaa zakaatulbadanna waa la yidhaahdaa inta magacba iyadaa iska leh zakaat اlfitri zakaat اlfitra zakaat اlbadel haddaba zakadani zakaat اlfitr ile zakadu waa laba zakaat اlmaal iyo zakaat اlfitri ama zakaat اlbadel zako xoolaha laga bixinayo iyo mid jidhka laga bixinayo taa jirka laga bixinaya waa zakaat اlfitridii weeye waxaana loo waajibiyey raxmata lilfuqaraa'i wاlmasaakiini wالducafaa naxariis loo naxariisanayo fuqaradii iyo masaakiintii iyo dadkii aan waxba hayna jilicda sanaa ducafad ahaa wasadan lixaajatihim iyo baahidoodu la daboolayo waliidkhaali suruuri calayh iyo in farxad la gelinayo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka ku cad zakaatulfitridu laba shaqo ama laba howlood ama laba sababood baa loo sharciyeeyo waxa weeye طuhratan liلsaa'imi min allagwi wاlrafath wa طucmatan lilmasaakiin qofkii soomanaa baa waxa ilaahay uu kaga maydhayaa khaladaadkii ka dhacay af iyo adinba wixii ka dhacay masaakiintiina quud bay dee u tahay oo maalinta ayaa waxaa lagaga fillaanayaa baryadii iyo dawarsigii maadaama maalin la faraxsan yahay ay tahay iyagana waxaa maalintaa lagaga fillaanayaa in baahidoodii la daboolo oo dee dadka ay farxadda kala qayb qaataan ile qof baahidii asaasiga ahayd ka fekeraya farxadi uma taale nin isla talow duhurka maxaad ku qaday maanta waa ciide maxaad tamayn talow farxadi ka dheer soo ma isaga farxad way isdaayeendi marka in maalinta laga caawiyo oo laga taageero waaya sidoo kale sanadan labaad ee hijiriyada dhexdeeda hijriga waxa ilaahay uu waajibiyey zakaata alamwaal waa zakaatulmaalkii xoolaha laga bixinayay iyo in la siiyo alasnaaf athamaaniya waa sideedda qole ilaahay qur-aanka uu ku sheegay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin ilaa aakhiri ilaaya sababta zakadaa loo waajibiyey waa zakaatulmaalkiie waa litaduuma almaxabatu bayna alaghniyaa'i waalfuqaraa si jacaylka ka dhexeeya maalqabeennada iyo masaakiintu uu u noqdo mid daa'imo joogto ah oo ay isu kaashadaan isu garabsadaan amniguna si uu u hagaago waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso muxuu yahay jacaylka la doonayo inuu ka dhexeeyo bayna alaghniyaa'i waalfuqaraa maxaase zakadu siday u keeni kartaa jacaylka noocaasa ah iyo inay dadku ixtiraam iyo qadarin isu hayaan sababtu waxa weeye qofkan faqiirka ee miskiinka ahi ninkan maal maalqabeenkaa maalkiisa wuu eegaya waanuu ku xisaabtamaya oo baahidiisaa wax ka mida inuu ka daboolo ama uu yaraan wax ka caawiyo ayuu dee ka filanaya haddii uuba juuqi waayo oo waxbaba uu ka siin waayo qalbigiisa waxbaa ku dhacaya soo ma hadda laa shak xaq xiqdi iyo xasad iyo caloolxumaa gelaysa inuu ku ileeyana waxbaba dee kuma ah soo ma kaaga soo qaadade waa soo oo lagaa raaco sidaa awgeed baa marka la yidhaahdo masaakiintii xoolaha la idiin qaybinayo waxaa laga soo qaaday alaqhniyaa dadkii sakadu ku waajibtay baa laga soo qaaday ixtiraam iyo qadarin iyo maamuus bay dee u haynayaan haddii laakiin arintaasi ay dhici weydo waa la ishabaarayaa bay ka dhigantay hoostaasu ka waxa weeye habaaraya maalkaaguu hoosu eegayaa yacni halisteeday leedahay waxaaba dhici karta amni darra iyo khalkhal inuu bilaabmo oo masaakiintii zakada wax laga siin waayay ay xoog wax ku doonaan iyo khalkhal dee tuuganimo iyo dhac iyo boob inay bilaabaan taana waa laga hortegaya waaya isla sannadaa labaad baa waxa ilaahay uu sharciiyey sidoo kale salaat alciidayn labada ciidood salaadooda si ay u suurto gasho in dadkii deegaan wada deganaa ama xaafad wada deganaa ay meel qura isugu yimaadaan oo ay kulmaan oo ay isbartaan isu hambaliyeeyaan iyo wixii la halmaala marka mashruucaadkaa kala duwanba sannadaa labaad ee hijiriyada ilaahay subxaana wa tacaala uu sharciyey fi sanati thaaniyati min alhijra sanadii labaad ee hijiriyada dhexdeeda taxawalat waxaa isbedeshay amaba wareegtay alqiblatu qibladii waxaanay ka wareegtay min beyt اlmaqdisi beytulmaqdis bay ka wareegtayoo ila alkacbati kacbada ayay u wareegtay bacda an dalla almuslimuuna kadib markii muslimiintu ay ahaayeen yastaqbiluuna kuwa u jeedsada beyt almaqdisi jihadaa beytulmaqdis sittata cashara shahran lix iyo toban wa fii shahri shacbaana bishii shacbaan dhexdeeda waa sannaddii labaade awjaba allaahu allah waxa uu faral yeelay sawma ramadaana bisha ramadaan soomkeeda calى lmuslimiina muslimiintii baa lagu faral yeelay liyaduuqa si uu u dhadhamiyo asaa'imu qofka soomani shidata aljuuci waalcatashi dhibaatada iyo culayska ay leedahay gaajada iyo haraadku oo fatanina ay u dabacdo nafsuhu naftiisu oo wayatahadaba uu u tooso khuluquhu dhaqankiisu u hagaago oo fa yashula calayhi dabeeta ay u fududaato badlu sadaqaati inuu sadaqadii bixin karo wa fiihaa sannadaa labaad baa awjaba allaahu alla waxa uu faral yeelay zakaata alfitri sakaatulfitridii la bixinayey bisha ramadaan markay dhammaato waxaana loo faral yeelay raxmatan naxariis daraaddeed loo naxariisanayo bilfuqaraa'i waalmasaakiin dadkii fuqarada ahaa iyo masaakiintii aan waxba haynin waaducafaa iyo dadkii jilicda sanaa wasaddan iyadoo la awdayo lixaajatihim baahidooda waliidkhaari suruuri iyo gelin la gelinayo farxad calayhim dushoodo dee laga farxinayo wa fiihaa sannadaa labaad awjaba alla wuxuu waajibiyey zakaata alamwaal xoolaha sakadii laga bixinayay wa icطaa'aha iyo in la siiyo lil asnaafi qolyihii athamaaniyati ee sideedda ahaa litaduuma si ay u daa'imto almaxabbatu jacaylka iyo kalgacaylka ka dhexeeya bayna alaghniyaa'i waalfuqaraa akhniyada ilaahay maalka uu siiyey iyo fuqarada aan waxba haynin si ay isu jeclaadaan oo fa yatacaawanuun ay isu kaashadaan wayatanaasaruun isugu gargaaraan oo isu garabsadaan wayantadima alamnu amniguna uu noqdo mid hagaagsan oo nidaamsan wa fiihaa sannadaa labaad ee hijriga sanna waxa ilaahay uu jideeyey salaata alciideyn labada ciidood salaadoodii litatamakana si ay ugu suurto gasho abnaa'u lbaladi alwaaxidi dadka degan deegaan qura ama xaafad qura ama magaalo keliya ama tuulo keliya min alijtimaaci si ay isugu yimaadaan fii yowmay ciidi اlfitri wa ciidi اladxaa labadaa maalmood ee ciid ulfitriga iyo ciid اladxaa as'ila mataa taxawalat ilqiblatu ila alkacba goormaa qibladu ay u wareegtay xaggaa iyo kacbada mataa awjaba mataa wajaba asawmu goormaa soomku waajibay mataa wajabat zakaat اlfiri goormaa zakaat ulfiridu waajibtay mataa wajabat zakaat اlamwaal zakada xoolaha laga bixinaya goormay waajibtay mataa sunna goormaa la sunneeyey salaat اlciidayn khulaasatu sanati thaaniya soo akhriya insha allahu waa cashiradii aynu soo dhiganay khulaasadoodii weeye waxa cusubi kuma jiraan addarsu thaaminu darsiga sideedaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya alsanatu athaaliatu min alhijra sannadii saddexaad ee hijrada ayaa darsigani uu ka warramaya waxaanuu ku saabsan yahay ghasawaatuha duulimaadyadii dhacay sannadii saddexaad iyo qisatu duchthuur ninkii duchthuur la odhan jiray qisadiisii isaga iyo rasuulka dhex martay wa islaamuhu iyo islaamnimadiisii fi sanati haaliati fi sanati ahaaliثati min alhijra sanadii saddexaad ee hijrada dhexdeeda xadaثat waxaa dhacday gaswatu khatafaana nimankii reer khatafaan la odhan jiray duulaankii iyo dagaalkii rasuulku uu ku qaaday wa ghaswatu baxraana iyo duulaankii lagu qaaday meeshaa baxraan loo yaqaano wa ghaswatu uxudin iyo dagaalkii uxud ka dhacay wa ghaswatu xamraa'i اlasad iyo meesha loo yaqaano xamraa'u اlasad duulaankii lagu qaaday walam yakun xarbun wax dagaal ahi kamuu dhicin duulaamadaa la soo sheegay ilaa fii uxudin uxud mooyaane inta kale la isma haleelinoo dagaal rasmi ahi mu dhicin ghaswatu khatafaana haddaba duulaankii lagu qaaday nimankaa reer khatafaan la odhan jiray kharaja arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u baxay ilaa khatafaana xaggaa iyo meesha loo yaqaano khatafaan waxaanu u baxay u dhaqaaqay limuxaarabati carabin si uula dagaalamo niman carab ah oo araaduu doonayey alkhaarata inay soo weeraraan cala almadiinati magaalada madiina niman raba inay magaalada ku soo duulaan baa rasuulku ka hortegayey falamaa samicuu markii ay maqleen bikhuruuji rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulkii inuu soo baxay oo iyaga uu ku soo wajahan yahay harabuu waxay u yaaceen ilaa ru'uusi aljibaali buuraha dhakadooda ayay fuuleen khawfan iyagoo ka baqanaya min almuslimiina muslimiinti wa xadaa haddaba waxaa dhacay markii arrinta yani nimanka dagaalka lagu qaaday ee nimankiina ay yaaceen waxaa dhacday ana rasuula sala allahu alayh wasalam rasuulku nasaca thawbahu maradii uu xidhnaa buu iska saaray waxaanuu isaga saaray liyujafifahu si uu uga qallajiyo min matarin roob ballalahu qooyey roob baa da-ayo maryihii baa ka qoy markaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam maradii buu iska saaro yaro wadh wartaaxa waxaana rasuulku uu ku nastay taxta shajaratin geed halkaa ku yaalay hoostiisa ayuu fadhiistay walmuslimuuna muslimiintiina mutafariquuna xaalayiin kuwa iyaguna waxa weeye kala dee tegay oo nin waliba geed buu meelaha ka raadsaday ila nimankii cadowgaana waa kuwan yaaceenoo waxba lagama baqanayni fa ra'aahu rasuulka dabeeta waxaa arkay carabiyun se acraabiy miduu qoraya carabiyun buu qoraya fa ra'aahu waxaa arkay carabiyun oday carbeed ismuhu magiciisana la odhan jiray dachuur waa dachuur binulxaaris fa aqbala ilayhi fa aqbala waxa uu kula soo dhaqaaqay ninkaasi ilayhi rasuulka xaggiisa bisayfihi seeftiisii xataa waqafa calaa ra'sihi ilaa rasuulka madaxiisa meel ku beegan uu istaagay rasuulkii oo dee waxa weeye geedkaa ku hoos nasanaya wa qaala waxa uu ninkaasi rasuulka ku yidhi man yamnacuka yaa iga kaa celinaya iga kaa qabanaya minii aniga yaa muxamedu fa faqaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulku ninkaa waxa uu ku yidhi allaahu ilaahay baa iga kaa qaban oo iga kaa celin fa asaaba arajula ninkii waxaa ku dhacday waa dacthuure haybatun haybadaysi wa khawfun iyo cabsi qalbigiisii baa isbedelayba oo haybad iyo cabsi baa isugu darsantayoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisii inuu sii hortaagnaado isagoo xaaladiisu ay caaditay way ku adkaatay fa saqata sayfu mise seeftiibaaba ka dhacday min yadihi fa tanaawalahu rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulkaa dabeetana seeftii la wareegay wa qaala waxaa rasuulku uu ku yidhi man yamnacuka oo yaa iga kaa qabanaya minii aniga yaa dachuuru dachuurow bal haddaba anigana yaa iga kaa qaban dee fa qaala waxa uu ku yidhi laa axada cidnaba ila isagu ilahayna ma garanay waa gaalkaas fa cafaa canhu rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku ninkaa waa iska cafiyey fa aslama ninkii waa islaamay wa dacaa qowmahu weliba ninkaasi tolkiisna wuxuu ugu baaqay lilislaami islaamnimadii wa xawala allaahu qalbahu ninkaa qalbigiisa waxa ilaahay uu ka saaray oo uu ka wareejiyey min cadaawati rasuuli sala allahu calayh wasalam cadaawaddii iyo colaaddii rasuulka uu qalbiga ugu hayay ilaahay waa ka saaray wa jamci nnaasi lixarbihi iyo ururintii dadka uu u ururinayey rasuulka inay la dagaalamaan taana waa laga saaray qalbigiisa oo xaggee talow loo wareejiyey warkiisa iyo qalbigiisa ilaa maxabatihi qalbigii waxaa bedelay oo colaaddii iyo cadaawaddii lagu bedelay ilaa maxabatihi rasuulka inuu jeclaado wa jamci nnaasi lahu iyo inuu dadkaba ugu yeedho oo dacwaddiiba uu qayb ka noqdo oo islaamnimada iyo qaadashadeedaba uu qayb ka noqdo darsigani waxa uu ka warramaya ama uu ku saabsan yahay sanadii saddexaad ee hijrada dagaaladii dhacay iyo dhacdada ninkaa ducthuur la yidhaahdo dacthuurna waa loo dabdiyey labadabe iyo islaamnimadii ninkaasi u islaamay markaa sanada saddexaad ee hijri hijrada duulaamadii rasuulku uu qaaday waxaa ka mid a ah ghaswatu khatafaan ayaa ka mid a ah. markaa khatafaan waa niman magacaaleh oo reer khatafaan baa lo odhan jiray waxay isku dayeen markaa magaalada madiina inay weerar ku soo qaadaan oo ay ku ekeeyaan dagaal rasuulku arrintii buu ka war helay intaanay sooba gaadhin buu ka hortegey markii ay ogaadeen rasuulku inuu soo baxay oo aanay u babac dhigi karaynin waa iska noqdeen oo yaaceen ilaa buuraha iyo meelihii ay ku baxsan karayeen ay u baxeen waaya duulaamada kale dhacay waxaa ka mid ah ghaswatu baxraan iyo ghaswatu uxud waa sanadii saddexaad hada iyo ghaswatu xamraa asad laakiin dhammaan duulaamadaa wax dagaal ahi kamuu dhicin marka laga reebo ghaswatu uxud oo iyada aynu arki doonno insha allah hadaba nimankan reer khatafaan markii waxa weeye ay baxeen amaba ay yaaceen ee dee rasuulka iyo saxaabaduna ay ka soo hadheen baa roob baa da-ay roobkaasi markaa maryihii buu dee ka qooyey rasuulka alayhi isalaatu wasalaam iyo saxaabada marka meel baa lagu beydhay si la isaga yeelanasto xoogaa istiraaxo yar loo helo oo loo galo kadib baa markaa nin waliba dee geed buu raadsaday uu madaxa hoosgeliyo geedkii harhkiisu ugu roonaana rasuulkay uga tegeen alayhi isalaatu wasalaam saxaabadu si uu rasuulku u hadhsado rasuulkoo markaa iska nasanaya baa ninkaa odayga ahi u yimi ninkan dacthuur la yidhaahda ama ducthuur binulxaaris marka weli wuxuu doonayaa rasuulka inuu ka aargoosto oo cadaawaddii iyo colaaddii iyo gaalnimadii ba haddee ka buuxda mar alla markii uu rasuulka soo dul istaagay ninkani seeftiisina waa sitaaye baa waxaa rasuulka uu ku uhi man yamnacuka minii yaa muxamed moxamedow maantaba haddaba yaa iga kaa qabama taas haddaba waan ku hayaaye xageed geli doonta rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku uhi allah ilaahay baa iga kaa celino iga kaa qaban ninkan isagaa seeftiiba waa xajin kari waayo naxdin baa ku dhacday keentay seeftiiba inay ka siibato oo dhulka ay ku dhacdo markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu seeftii isagu la wareegay intii in la-eg baa rasuulku uu ku yidhi isagoo awooddiisa tusaya ninkan awooddarradiisa dee iyo dacfiga ku sugan marka rasuul wuxa uu ku yihi alayhi isalaatu wasalaam bal haddaba anigana yaa iga kaa qaban oo taas ninkii wuxuu ku jawaabay laa axad cidnaba garan maayo a kun khayra aakhidi si riwaayaadka qaarkood tilmaamaya waxaad noqotaa nin seef qaata kii ugu roona yani haygu dhufan dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa iska cafiyey oo ninkan waxaa la tusayay islaamnimada iyo qiimaheeda ay leedahay iyaynaanay ahayn diin doonaysa daadinta dhiiggu uu u yahay maqsad eh, haddii qofkii waxa weeye ama uu isdhiibo ama uu toobad keena amaba laga adkaado inaan lagu sii tiigaanayn waxaa kaloo la tusayey islaamnimada iyo sida u dabacsantay naxariista ku sugan ay ku jirta oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo awoodi kara inuu qoorta ka gooyo qoorta u dheereeyo ba haddana waa iska cafi cafiskana waxaa ugu fiican alcafwu cinda almaqdira shaygii markaad qofkii waxyeeli karto ka goosan karto intii uu kugu sameeyey in la eg inaad iskaba cafido waa cafiska kuwa waxyaabaha ugu fiican ama noocyada ugu fiican weeye almuhim rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa waa iska cafiy ninkii markiiba waa soo islaamayo wuxuu aada ugu bogay habdhaqanka iyo wanaagga la tusay marka waa islaamay kadibna waxa uu bilaabay inuu dacwaddii iyo baaqii islaamka qaybtiisa ka qaato oo isaguna waxa weeye de uu noqdo qof daaciya ayaa waxa weeye uu bilaabay fi sanati haaliثati min alhijra sanadii saddexaad ee hijriyada dhexdeeda xadaثat waxaa dhacday gaswatu khatafaana dagaalkii iyo duulaankii duulaankii rasuulku uu ku qaaday reer khatafaan wa ghaswatu baxraana waxaa kaloo dhacday khaswadii duulaankii la magac baxay ghaswatu baxraan waa meel u dhaxaysa maka iyo madiina oo niman halkaa iyaguna waxa weye doonayay inay wax ka abaabulaan baa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu ka hortegay wa ghaswatu uxudin waxaa kaloo dhacday sanadan saddexaad duulaankii iyo dagaalkii uxud wa ghaswatu xamraai اlasad iyo xamraa asad meesha loo yaqaano duulaankii lagu qaaday walam yakun xarbun wax dagaal ahi muu dhicin kamuu dhicin duulaamada la soo sheegay ilaa fii uxudin uxud mooyaane haddaba ghaswatu khatafaan dagaalkii iyo duulaankii reer khatafaan rasuulku uu ku qaaday kharaja rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u baxay ilaa khatafaana halkii ay deganaayeen ama ay joogeen nimankii reer khatafaan limuxaarabati carabin si la dagaalamo niman carab ah waa banu haclaba iyo banu muxaarib baa loodhan jiray si uu ula dagaalamo niman carab oo araaduu doonayey alkhaarata inay ku soo qaadaan dagaal cala almadiina magaalada madiina falamaa samicuu markii ay maqleen bikhuruuji rasuuli sala allahu calayh wasalam rasuulkii inuu soo baxay oo iyaga uu ku soo wajahay harabuu waxay u yaaceen ay u baxsadeen ilaa ru'uusi aljibaali buuraha dhakadooda khawfan iyagoo ka baqanaya min almuslimiina muslimiinta waxadata haddaba waxaa dhacay waa isla duulaankaa markii lagu jiraye anna rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulku nasaca thawbahu inuu maradiisii iska saaray liyujafifahu si uu uga qallajiyo min matarin roob ballalahu qooyey wartaaxa waxaa rasuulku uu ku nastay taxta shajaratin geed hoostii oo halkaa ku yaalla walmuslimuuna muslimiintiina mutafariquun iyagiina dee dhirtu nin walba waxa weeye hoos galayoo waa la hadh fa ra'aahu dabeeto waxaa arkay carabiyun oday carbeed ismuhu magiciisuna uu ahaa dachuur waa dachuur binulxaaris fa aqbala ilayhi bisayfi ninkaasi rasuulka ayuu seeftiisii kula soo dhaqaaqay xataa waqafa calaa ra'sihi ilaa madaxiisa uu soo istaagay wa qaala waxaanu ninkaasi rasuulka ku yidhi man yamnacuka yaa iga kaa celinaya minii aniga yaa muxamedu muxamedow faqaala rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku waxa ku yihi allah ilaahay baa iyaga kaa qaban fa asaaba waxaa ku dhacay arrajula ninkii waxaa ku habsatay haybatun haybadaysi marka hore qalbigiisa aan ku jirin wa khawfun iyo cabsi fa saqata sayfu baa ka dhacdoo ka siibatay min yadihi gacantiisa fa tanaawalahu rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulkaa markaa seeftii kaya qaatay wa qaala waxaa rasuulku uu ku yidhi man yamnacuka yaa iga kaa qabanaya minii aniga ya dacthuuru dacthuurow fa qaala wuxu uhi laa axada cidnaba cid iga kaa qabata garan maayo facafaa canhu rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku ninkaa waa iska cafiyey fa aslama ninkii waa islaamayo dhaqanka la yaab kale qiimaha badan buu arkay markaasaa islaamnimadiina hore uu ka qaatay wa dacaa qowmahu dadkiisina wuxuu ugu yeedhay lilislaami islaamnimada ayuu ugu baaqay wa xawala allaahu alla waxa uu ka saaray qalbahu ninkaa qalbigiisa min cadaawati rasuuli sala allahu aleyh wasalam cadaawaddii iyo colaaddii rasuulka uu u hayay wa jamci nnaasi lixarbih iyo ururintii dadka uu u ururinayay rasuulka si ay ula dagaalamaan baa ilaahay qalbigiisa ka saarayo ilaa maxabati waxaa lagu bedelay in qalbigiisii jacayl iyo kalgacayl rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu qaado wa jamci nnaasi lahu iyo inuu dadka u soo ururiyo dacwadda iyo diinta ugu baaqo as'ila ma alghazawaat alatii xadadat fi sanati ahaalitha maxay yihiin dhacdooyinkiiyo duulaamadii dhacay sanadii saddexaad ee hijrada limaada kharaja rasuulu salى اllahu عalيه waslama ilaa gaswati khaطafaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam khatafaan muxuu yani dagaalkooda iyo duulaankooda uu ugu baxay reer khatafaan maada camiluu nimankaasi maxay sameeyeen lama samicuu markii ay maqleen bikhuruujihi rasuulku inuu soo baxay maadaa xadaa maxaa dhacay fi haadihi اlghaswa dhacdada duulaanka khatafaan rasuulku uu ku qaaday dhexdeeda maxaa ka dhacay oo qiso ah wa ilaa hunaa naktafii salى اllahuma calى nabiyina muxamedi wعalى aalihi وaصaxbihi